bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina mxamed wclى alih wsaxbih wslm qaala almualifu raximah اllah aلthaani almadiid asmaaء اlbuxuur wa acaariiduhaa wa adrubuhaa ayaan ku soo dhex jirnay waxaan soo qaadannay baxru طawiil ajzaadiisana waa soo qaadannay waxaa kale oo aan soo sheegnay inuu leeyahay hal caruud laakiin uu leeyahay saddex darbi hadda waxaan qaadanaynaa madiidka baxrulmadiid wa ajzaa'uhu ajzaadiisa faacilaatun faacilun arbaca maraat waa faacilaatun faacilun oo afar mar ha ku soo celcelina hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay asal ahaantiisa wuxuu ka kooban yahay siddeed jus shadriga horena afar jusaa ku jirta shadriga dambena afar jusaa ku jirta wuxuu noqonaa haddaba sida tan faacilaatun faacilun faacilaatun faacilun oo shadriga hore ah faacilaatun faacilun faacilaatun faacilun oo shadriga dambe ah waxaan dhihi karnaa isaguna waa musdawaj sida baxru tawiilka oo kale ilaan wuxuu ka kooban yahay laba jus oo aan islahayn faacilaatun iyo faacilun faacilaatun oo ka kooban eh, toddobo oo subaaci ah iyo faacilun oo khumaasi ah baxru tawiilkana siduu ahaa labada dusho uu ka kooban yahay midna subaaci u ahaa midna khumaashi hase ahaatee baxrulmadiidka wuxuu kaga duwan yahay baxrutawiilka majusuwun wujuuban jaz'i in lagu sameeyaahi waa waajib waxaa jira wax la yidhaahdo aljaz'u iyo ashadru iyo annahak saddexdaas aljaz-u waxaa loola jeedaa niska hore juska ugu dambeeya ayaa la jaraa oo ah caruudkii ayaa la xadfaa juskii isaga ka horreeyey baa marka wuxuu noqonaa caruud shadriga dambe ama niska labaad juska ugu dambeeya oo darbigii ahaa ayaa la jaraa midka ka horreeya markaa wuxuu noqonaa darbigii waxaad haysatay shadriga hore faacilaatun faacilun faacilaatun faacilun soo ma ahayn faacilunta dambe laka idan caruudkii waxaa kuu noqonaya faacilaatun sidoo kale shadriga dambena faacilunta u dambeyda ayadana xadaf haddaba wuxuu noqonaa lix jus juska horena saddex juska dambena saddex waxaa kuu soo baxa marka faacilaatun faacilun faacilaatun oo shadriga hore ah faacilaatun faacilun faacilaatun oo shadriga dambe ah in marka sidaas loo isticmaalo baxrulmadiidka waa waajib waa waajib waxaa loola jeedaa asalkiisii oo siddeedda juz ahayd ma isticmaali kartid nin shaacirahoo isticmaalayna ma jiro laakiin daa'irada siddeeddaas jus buu ugu jiraa hase ahaatee marka la isticmaalaa waa musadasu lajzaa asalkiisuna waa muhamman muhamman waxaa loola jeeda sideed jus buu ka kooban yahay asal ahaantiisa laakiin xagga isticmaalka waa musaddas lix jus uu ka kooban yahay waxaa la yidhaahdaa aljazu waxaa jira ashatru ashadru waxaa laga wadaa haddii uu ka kooban yahay niska hore afar beyt labada u dambeedaa lala kaca haddii uu shadriga hore ka kooban yahay afar jus labada jus oo u dambeedaa la kace shadriga dambena haddii uu afar jus ka kooban yahay labada jus oo u dambeydaa la kace tusaale ahaan baxrulbasiidkoo kale wuxuu ka kooban yahay mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun soo ma aha afar jusoo kama koobna shadriga dambena afar jusuu ka kooban yahay oo sidoo kale ah mustafcilun faacilun oo shadriga hore u dambeydaad la kace shadriga hore marka maxaa kuu soo haraaya mustafcilu faacilu bis shadriga dambena mustafcilun faacilunaa kuu soo hareen beydkiiba wuxuu ka kooban yahay isagoo dhan afar jus shadriga hore oo laba ka kooban iyo shadriga dambe oo laba ka kooban ashadru ayaa la yidhaahdaa waa mashduur midkii horena waxaa la yidhaahdaa majzuwun waxaa kaloo jira waxa la yidhaahdo annahak annahaka waxaa loola jeedaa shadriga hore hal beydaa kuu soo haraa shadriga dambena hal beyd bisaa kuu soo haraa yani waxaan uga jeedaa shadriga hore hal jusaa kuu soo haraa shadriga dambena hal jusaa kuu soo haraa beydkiibaa laba jusuu ka koobnaana nahag ayaa la yidhaahdaa waa baytun manhuuk marka waxaa jira baytun majzuwun iyo baytun mashtuur iyo baytun manhuuk saddexdaasaa kala jira haddaba majuzuwun min aljaz'i ayaa laga keenay oo hamdi ay u dambeydo laba siba marka waa u isticmaali kartaa laba siba waa ugu dhawaaqi kartaa inaad tidhaahdo majzu'un oo hamdi ay u dambeydo sida maqru'un oo kale waxaa kaloo kuu furan hamsada u dambeyda inaad waaw u beddesho labada waawna isku idqaamto oo markaasaad tidhaahdo majzuwun sida ay u bannaan tahay maqruwun labada markaa isticmaali karta majzuwun jazi baa galay wujuuban waana waajib wujuuban wuxuu ka wadaa asagoo muhamanu lajzaa ah ma isticmaali kartid waa inaad lixdaas isticmaasho wa acaariiduhu acaariiddiisana halaaatun waa saddex saddex caruud buu leeyahay wa adrubuhu adrubtiisana sittatun waa lix haddaba saddexdaas caruud oo baxrulmadiidka uu leeyahay caruud kasta wixii darbiyahoo loo sheego ayaad ku isticmaaleen tusaale ahaan haddii qasiidadaada saddexdan caruud mid ka mida aad ku bilowdo haddii uu hal darbi leeyahay darbigaas keliyaha kuwade saddex caruud sooma laha saddexdaas caruud mid ka mid ah ayaad qasiidada ku bilowday haddii lagu yidhaahdo caruudadaas aad ku bilowda hal darbiyay leeda waa inaad darbigaas isticmaasho ilan caruudadoo darbi kale ma laha haddii laakiin lagu yidhaahdo laba darbi bay leedahay labada darbi midkaad doonto ayaad isticmaalay laakiin midkaad isticmaasho waa inaad ku dhammaydo ee intaad darbigii aad ku bilowday ka wareegsato darbi kale uma wareegsan kartid mafhuum maaho wa adrubuhu sittatun lix darbi buu leeyahay aluulaa alcaruud aluulaa caruudada hore saxiixatun waa saxiix wa darbuhaa darbigeeduna midluhaa waa ayadoo kale macnaheedu wuxuu yahay caruudada hore waa saxiix hal darbi bayna leedahay darbigaasoo asna saxiix ah suuradu maxay noqonee faacilaatun faacilun faacilaatun caruudo saxiixa soo maaha faacilaatun faacilun faacilaatun soo darbi saxiixa ma aha caruudada hore marka halkaa darbiyay leedahay wa beytuhu beytka caruudadaas iyo darbigaas ku socdana waa kan yaa labakrin anshiruu lii kulayban yaa labakrin ayna ayna alfiraaru yaa bakrin qabiilada bakri la yidhaahday anshiruu lii ay axyuu lii ii soo nooleeya kulayban ninkii kulayb la dhihi jiray ii soo nooleeya yaa la bakrin ayna ayna alfiraaru carar xaggee ahaaday xaggaa ku baxsanaysiin saasuu leeyahay yaa la bakrin anshiruu lii kulayban ninkii kulayb ahaa ii soo nooleeya nafta ku soo celiya waa tacjiis yaa bakrin ayna ayna alfiraaru baxsad iyo carar xaggee ahaaday xaggee ku baxsanaysiin gabaygan marka wuxuu ka sheekaynaa qiso dhacday qabla alislaam fi ljaahiliyati waxaana iskale nin la dhihi jiray muhalhal nin walaalkiisa ah oo kulayd ibnu rabiica la dhihi jiray ayaa la dilay nin jasaas la yidhaahdaa dilay ninkaas jasaas ah oo kulayb dilana wuxuu ka tirsan yahay qabiilada bakri ibnu waa'il la yidhaahdo ninka la yidhaahdo muhalhal iyo walaalkiis kulayb kulaybkaasoo la dilay qabiilada bani taqlib bay ka tirsan yihiin marka waa taqlib ibnu waa'il iyo bakr ibnu waa'il isla dhasheen ninka la dilaana oo kulayb ahna kulaybu waa'il baa la dhihi jiray nin casiisu ahaa oo qawi ah carabtuna masal bay ka bixiyeenoo waxay dhihi jireen fulaanu acazu min kulaybi waa'il acazu min kulaybi waa'il licizatihi wa quwatihi wa manacatihi ninkii sidaas ahaa waxaa dilay nin la dhihi jiray jasaas wuxuu leeyahay haddaba yaa la bakrin anshiruu lii kulayban walaalkay kulayb ibni rabiica iisoo nooleeya yaa la bakrin ayna ayna alfiraaru xaggay ku baxsanaysiin ayuu leeyahay haddaba haddii la googooyo wuxuu noqonaa sida tan yaa labakrin faacilaatun anshiruu faacilun lii kulayban faacilaatun waa caruudadii waana caruudun saxiixa faacilaatun yaa labakrin faacilaatun ayna ay intaas ku qabo ayna ay faacilun nalfiraaru faacilaatun nalfiraaru faacilaatun darbigiina waa saxiix waxaa ku jira beyt ayaa qasiidadaas ku jiray uu leeyahay wa banuu cijlin taquulu liqaysin walitaymi laati siiruu fasaaruu isna ku socdaa faacilaatun faacilun faacilaatun faacilaatun faacilun faacilaatun athaaniyatu caruudada labaad maxduufatun way xadfan tahay qasiidooyinka acaariidda iyo adruubtu ay leedahay bacdamaa madiidka acaariiddiisa adruubtiisu ay badan tahay dibaan haddii ilaa yihahdo darsiga soo socdaan ku darayna haddii ilaa yidhaahdo hadda marka waa akrinaynaa athaaniyatu alcaruud athaaniya caruudada labaad maxduufatun way xadfan tahay haddaba qasiidadaada caruudada saxiixa ah haddii aad ku bilowdo darbiguna waa inuu saxiix noqdo ilaan darbi kale ma leh laabudda an yakuuna darbuhaa midluhaa saxiixan athaaniyatu caruudada labaad maxduufatun way xadfan tahay xadafku waxaan soo marnay inuu yahay cilla min cilali annaqsi waana xadfu asabab alakhiir fii aakhiri اljuzi sababka khafiifka ee juska u dambeeya in la xadfo ayaa waxaa la yidhaahdaa xadaf haddaba caruudadu waxay noqonaya sida tan faacilaa tun soo ma ahayn tunta u dambeyda jar waxay noqonaya haddaba faacilaa caruudadu waa sidaas wa adrubha adrubteeduna alaaatun waa saddex saddex darbi bay leedahay saddexdaa darbi midkaa doontaa ka isticmaali kartaa hase ahaatee qasiidada haddii darbi aad ku bilowdo darbigaas intaad ka wareegsato mid kaluma wareegsan kartid marka hore khiyaaraa leedahay qasiidada marka aa bilaabe caruudadan maxduufada ah haddii aad ku bilowdo saddexda darbi waa kala dooran kartaa marka hore laakiin haddii darbi aad doorato darbigaa waa inaad qasiidada ku dhammaydo darbi kale uma wareegsan kartid wa adrubuhaa alaaatun waa saddex alwal darbiga hore maqsuurun qasri baa galay darbiga hore qasri baa galay qasriga waxaan soo sheegnay asna inuu yahay cilla min cilali annaqsi waxaana loola jeedaa faacilaatun sababka khafiifka oo u dambeeya nuunteeda in la jaro taada ka horeydana in la reebo waxay noqonayaan markaas faacilaat waxaa isu dhowaa qadciga iyo qasriga qadciguna wuxuu ahaa haddii watid majmuuca uu u dambeeyo xarafka ugu dambeeyo in la jaro kan ka horeeyana la reebo qasriguna wuxuu ahaa sabab khafiifa ah hadduu u dambeeyo kan u dambeeya in la jaro kan ka horeeyana la reebo haddaba faacilaatun nuunteeda waa jaree ta'dana waa reebe faacilaat ayuu noqonaa darbigan marka suuradiisu waa sidaan faacilaatun faacilun faacilaa faacilaatun faacilun faacilaat taasuu ku socdaa wa beytuu beytkiisuna waa sidaan laa yaguranna imra'an cayshuhu kullu cayshin saa'irun lizawaal laamtu waa reeban tahay laa yaquranna yuusan kedinin imra'an nin cayshuhu noloshiisu yaysan kedin noloshiisa iyo dhaqaalihiisa yuusan ku kedsoomin waa sii haysa yuusan isdhihin maxaa dhacay kullu cayshin nolol kasta iyo dhaqaale kasta saa'irun wuxuu u laaban doonaa lizawaal zuulid iska dhammaan doonaa uu leeyahay marka noloshaada iyo dhaqaalaha iyo hantida a haysato yaysan ku kedinin liannahaa tasiiru lizawaal ay tarjic ou laabanay saara yasiiru bimacnaa rajaca yarjicu alaa ila allaahi tasiiru lumuur ay tarjic laa yaquranna yuusan kedinin imra'an qof cayshuhu noloshiisu yaysan kedinin cayshuhu marka waa faacilkii oo mu'ahar ah imra'anna waa mafcuulkii oo muqadam ah taakhiiru hada alfaacil waajib miya mase waa jaa'is ya cabdiraxmaan waajib miya mase waa jaa'is laa yaquranna imra'an mafcuulkaas in lasoo hormariyo waajib miya mase waa jaa'is waajib waay sabab cayshuhu marka waxaa ka dhalanaya haddii hore la mar yacuudu damiiri ilaa muta'akhirin lafdan warutbatan wadalika laa yajuuz marka taqdiimkiisu waa waajib kullu cayshin nolol kasta saa'irun wuxuu ku dhammaan doonaa lizawaal zuulid buu ku dambayn doonaa haddii la googooyo waa sida tan laa yaquran faacilaatun namra'an faacilun cayshuhu faacilaa kullu cayshin faacilaatun saa'irun faacilun lizawaal faacilaat saasuu noqday الثاني darbiga labaad mihluhaa مثل lcaruud caruudkuu la mid yahay alcaruud aلthaaniya lilmadiid saddex darbi ay leedahay soo maahay aldarb اlأwal maqsuur wاldarb الthaani mihlu اlcaruud ay maxduuf waa darbi maxduuf ah ilan caruudadu maxduufo soo ma ahayn asna waa darbi maxduuf ah wa beytuhu beytkiisuna haddaba caruudadu haddii maxduufo ay tahay darbiguna uu maxduuf yahay suuradiisu waxay noqonahay sidaan faacilaatun faacilun faacilaa faacilaatun faacilun faacila sidaasuu noqona wa beytuhu beytkiisuna waa kan iclamuu annii lakum xaafidun shaahidan maa kuntu ow gaa'iba iclamuu ogaada annii aniga xaafidun lakum adinka inaan idinka warqabo oon idin daalacana ogaada shaahidan maa kuntu inta aan joogo ow qaa'iban iyo inta aan maqanahay marka aan joogo iyo marka aan maqanahay waa idin daalacana howley waa idinka warqaba haddaba ogaada sidaas caalim lhayb shahaada miya subxaan allah wuxuu idhi iclamuu ogaada annii lakum xaafidun aniga inaan idin daalacana ogaada shaahidan maa kuntu inta xaadiraan ahay ow qaayiban intaan maqan yani waa idinka warqabaahu leeyahay axwaashiina waxba igama qarsoona haddii la jarjaro waa sida tan iclamuu an faacilaatun lakum faacilun xaafidun faacilaa caruudadii xasfigaa galay soo ma aragtid xaafidun faacilaa shaahidan maa faacilaatun kuntu ow faacilun ghaa'ibaa faacilaa saasuu kala googo'an yahay ahaalisu darbiga saddexaad abtaru waa abtar darbiga saddexaad lilcaruuda athaaniya lilmadiid waa abtar batriguna wuxuu ahaa ijtimaacu alxadfi walqaci haddii faacilaatun caruudadu ay ahayd marka hore waxaa gelidaa xadaf oo ah in tunta la jaro maxaa kuu soo haraa faacilaasuu kuu soo hari maydo alifta jar laamtana reeb maxay noqonee faacil faacil darbigan waa sidaas darbigaani waa abtar waa faacil suuradiisuna sidaanay noqoneen faacilaatun faacilun faacilaa faacilaatun faacilun faacil sidaasuu noqonay wa beytuhu beytkiisuna waa kan inama dalfaau yaaquutatun ukhrijat min kiisi dihqaani inama dalfaau gabadha dalfa la yidhaahdo waa isim calamee yaaquutatun waa jawharat yaaquut ukhrijat yaaquutadaasoo la soo saaray min kiisi dihqaani nin taajir ah kiiskiisa laga soo bixiyey waa jawharad yaaquutadaasoo ukhrijad la soo bixiyey min kiisi dihqaani nin taajir ah oo ganacsado ah salladiisa laga soo bixiyey yaaquutadaas oo ninka taajirkaa kiiskiisa ku jirtaa malaha de waa waa la dhowray oo dabaysha iyo qoraxda waxaasaa laga ilaaliyey sida ay u dhalaalay u iftiime sidaasoo kale waayuu leey gabadha dalfa la yidhaahdo gabadhaas waa amaana marka hadda yaaquutad ma ahana yaaquutaday shabahdaahu ka wadaa haddii la jarjaro waa sidaan inama dal faacilaatun faau yaa faacilun quutatun faacilaa ukhrijat min faacilaatun kiisidih faacilun qaanii faacil darbigu wuxuu ka bilowdaa qaafkaya qaanii faacil darbigu waa intaas ahaalifatu caruudada saddexaad maxduufatun way xadfan tahay makhmuunatun khabni baana galay xadafku waa cilla laakiin khabnigu muxuu ahaa zixaaf hadda laakiin waa zixaaf laazim ah waxaana soo sheegnay wax kasta oo mu'alifku acaariidda ama adrubta uu ka sheego ama waa cila ama waa zixaafun jaarin majra alcilla marka makhbuuna haddii uu ku yidhi macnaheedu khabnigu waa hee laazim waa cilatun waxaan ula jeedaa waa sixaafun jaarin majra alcila haddii ay ahayd faacilaatun haddii ay ahayd tunta u dambeyda jar ilaan xadafku wuxuu ahaa sababka khafiifka ah ee juska u dambea in la jaro maxaa kuu soo haraaya faacilaa haddana khabni geli khabniguun wuxuu ahaa xadfu athaani asaakin oo loola jeedo alifta faacilaatun ku jirta fa'da dabadeed alifta ah oo haaniyada ah in la xadfo maxaa kuu soo haraa haddaba faacilaa haddii ay ahayd oo aliftiina aa jarto waxaa kuu soo haraa facilaa caruudadaani marka waa facilaa walahaa darbaani laba darbi bay leedahay caruudadan oo maxduufada a makhbuunada ah, ah alawal darbiga hore miluhaa waa iyadoo kale miluhaa maxaa loola jeedaa waa darbun maxduufun makhbuun suuradiisuna waa sidaan faacilaatun faacilun facilaa faacilaatun faacilun faacilaa wa beytuu beytkiisuna lilfataa caqlun yaciishu bihi xaysu tahdii saaqahu qadamuh lilfataa ninka dhalinta yar caqlun caqli baa u sugnaaday caqligaasoo yaciishu bihi isaga uu ku nool yahay xaysu meelna uu kula noolaado tahdii qadamuh cagtiisu ay ka horaydo saaqahu shanshadiisa meel kastoo uu tago caqli uu kula noolaado ayuu ninka dhalinta yar uu leeyahay lilfataa ninka dhalinta yar caqlun baa u ahaad caqligaasoo yaciishu bihi isagu uu kula nool yahay xaysu meel tahdii ay ka horayso ay hogaaminay qadamuh cagtiisu saaqahu shanshadiisa haddii la jarjaro waa sidaan lilfataa caq faacilaatun lun yacii faacilun shubihii haadaas waa ishbaacinayaa shubihii waa caruudadii facilaa shubihii facilaa xaysu tahdii faacilaatun saaqahu faacilun qadamuh faacilaa qadamuh faacilaa athaani darbiga labaad abtaru waa abtar batri baa galay darbiga labaad oo lilcaruuda athalitha almaxduufa almaqbuuna batri baa galay batrigana waxaan dhahnay waa ijtimaacu alxadfi waalqaci haddii faacilaatun ay u dambeyday waxaa kuu soo haraa maxay faacil darbigan suuradiisuna waa sida tan faacilaatun faacilun faacilaa faacilaatun faacilun faacil wa beytuu beytkiisuna rubba naarin bittu armuquhaa taqdimu alhindiya waalgaara rubba naarin dab badana naartaasoo bittu aan ahaaday armuquhaa mid isha ku haaya oo taqdimu jebinee alhindiya geedka hindiga la yidhaahdo iyo walgaara geedka qaarka la yidhaahdo jejebinee waxay yidhahdeen waa laba geed oo raa'ixadoodu ay fiican tahay alhindi wuxuu la jeeda alcuud alhindi ayuu ka wadaa algaarana waa shajaratun طayibatu raa'ixa ruba naarin badanaa bitu aan ahaaday armuquhaa isha ku haaya oo taqdimu jebine alhindiya geedka hindiga la yidhaahdo cuudka hindiga ah iyo walgaara haddii la jejabiyo ama haddii la taqtiiciyo waa sida tan rubba naarin faacilaatun bittu'ar faacilun muquhaa facilaa taqdimu lhin faacilaatun diyawal faacilun aaraa faacil aaraa faacil darbigu waa intaas waa aqooyinka wixii ka bilowda aaraa faacil abyaadda marka ku socotaa baxrulmadiidka acaariiddiisa iyo adruubtiisa haddii ilaah yidhaahdo darsiga soo socda ayaan ku sheegaynaa laakiin maanta darsiga halkaas ku eegaya wabilahi towfiiq